bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yubaaxu min algiiba waxaan ku dhex jirnay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami اnawowiyi raximah اllahu tacaala xanta xaaraantinimadeeda ayuu kasoo sheekeeyey oo baabkii ugu dambeeyey macnahaas ayuu ku saabsanaa hadda baabkan uu gelayo waxaa weeyaan wixii xanta ka mid ah oo la baneeyey xanta inay xaaraan asal ahaan ayaan soo marnay haddii marka fasaadkeeda iyada ka dhalanayo iyo haddii iyada laga tago fasaadka ka dhalanayo haddii uu bato iyada marka layska dhaafo fasaadka imaanayo haddii uu bato daruuro ahaan ayaa loo ruqsaynaa markaas oy u banaan tahay taasna waa midda uu rabo inuu meeshaan uga hadlo waana arin maslaxadii iyo mafsadadii u taagan ama yacni ku taagan weyaan marka wuxuu yidhi baabu bayaani maakii caddayntiisiibuu u baab yahay yubaaxu la baneynayo oo min alghiibati xanti ah iclam ogow ana alghiibata xanta tubaaxu waa la baneeya in la banneeyo ogow liqaradin ujeedo darteed loo banneeyo ujeedada oo saxiixin saxiix ah sharciyin oo sharci ah laa yumkinu aynan suurtoobaynin al wusuulu gaaritaan uunan suurtoobaynin ilayhi qaradkaas iyo ujeedadaa in la gaaro ilaa bihaa bilkiibati xanta in lagu gaaro un mooyaane ayb qarad saxiix oo sharci ah oo in la gaaraa aynan dhici karin ilaa xan un mooyaane aan si kale lagu gaari karin yaa lagu baneeya xanta sidaa ogow buu ku yiri wahuwa bisittati asbaabin <clears throat> wahuwa kaasina qaradkaas saxiixa oo sharciga ee xanta ay ku banaanaanayso waa lix sababood al awalu kan hore altadallumu dulmi zuulin dulmi ayaa la rabaa qofka inuu iska zuuliyo ayuu rabaa xantii marka in lagu dhex sheego way bannaan tahay fayajuusu waxaa bannaan lilmadluumi ninkii la dulmiyey an yatadallama inuu dulmigiisa zuulin dalbo ila suldaani suldaanka xaggiisa walqaadiyi qaadiga iyo waqayrihimaa mimanna ah lahu ay u sugnaatay wilaayatun madaxtinimo ow qudratun ama awood calaa insaafihi garsoorkiisa korkiisa ay awood ugu sugnaatay min daalimihi oo uga garsoor falo midkii isaga dulminayo fayaquulu wuxuu dhahayaa dalamanii fulaanun hebel baa idulmiyey bikadaa buu igu dulmiyey hebelkiina ma joogeed waa xal marka naam waana bannaan tahay laakiin ilaa dulmigan in la zuuliyo oo meesha laga bixiyo oo qofkan uu gar ka helo dulmigii ma heli karo mana awoodi karo ilaa inuu xantaan mara maahani waa la ruqseeyey marka atadallum marka waxay tahay dulmi laga galay ayuu rabaa inuu gar ka dhigto qaali ama qof qudraale inuu ugaga dhigto ou isleeyahay waa kaaga garsoori karaa ninkan ku dulminayo way bannaan tahay markaas inuu yidhaha hebel baa i dulmiyey kan labaad al-isticaanatu kaalmo dalab calaa tagyiiri lmunkari munkar la dooriyo munkar in la dooriyo shay sharciga lagu inkira munkar ku a ah doorintiisa in kaalmo lagu raadiyo ayb waradil caasi qofka caasiga celintiisa ila sawaabi loo soo celiyay nin caasi baa rabtaa in sawaabkii loo soo noqo oo sidii toosnayd loo soo celiyay fayaquulu wuxuu dhahayaa liman yarjuu qofka uu ka rajaynayo qudratahu awooddiisa uu rajaynayo calaa isaalati lmunkari munkarkaa zuulintiisa korkeeda uu awood ku leeyahay qofku isleeyahay munkarkan waa zuulin kartaa ayuu wuxuu ku oranayaa fulaanun hebel yacmalu kadaa sidaabuu samaynayaa fasjurhu niyahu ka canaano canhu ka xaggiisa ka canaano xaggiisa canaano ayb ayb fasjurhu horar canhu kaa xaggiisa ka horar oo ka canaano arrinkaas wanaxwu dalika buu dhahayaa wayakuunu maqsuuduhu maqsuudkiisuna wuxuu ahaanayaa atawasula gaaritaan ilaa isaalati lmunkari munkarka zuulintiisa in la gaaro ayaa hadafkiisu uu noqonayaa fain lam yaqsid haddii aan u qasdin daalika kaagaas hadduusan u qasdin kaana xaraaman xaraam buu ahaanayaa meeshaana marka waxay tahay nin baa dembi sameeyo munkarkiisaa uga celisid nin munkarka ka celin karo ayaa u tegaysaa markaas halada hebel dembigaasuu sameeyaa niho ee munkarkaas ha laga zuuliyo ka canaano adaa awood u leh aniga awood umahayo adaa awood u leh munkarkaa ninka ha laga reebo ulajeedada oo markaas sidaas u dhahayana waa inay noqoto in munkarkaas uu zuuliyo isaaratulmunkar inay ka ahaataan rabaa ee ninkan ku xumay iyo maalinuu adba wax ku yaalay iyo hadda ka horu saas kugu sameeyey iyo waxaas lama rabo inay niyadiisa gasho haddii niyadiisa aarsiga noocaas uu galo waxa weeyaan qofkaani wuxuu halis u yahay ah, yani xaaraantiibuu markaa u dhexgelaya athaalithu sababka saddexaad al istiftaau weyaan jawaab dalab in caalimow rabaa inuu jawaab weydiiyo fadwo fadwadii qof bay ku saabsan tahay waa u banaantahay markaas xamtaasi fayaquulu wuxuu dhahayaa lilmuftii muftigiiba wuxuu ku oranayaa kii u jawaabayo sheekha ahaa dalamanii abii aabbahay baa i dulmiyey waxa aan kuleeyahay ima siiyo ow akhii walaalkay baa i dulmiyey ow zawjii ninkaygaa i dulmiyey ama naagteydaa i dulmisay ow fulaanun hebel baa i bikadaa buu igu dulmiyey ee fahal lahu daalika arrintaas ma u bannaan tahay oo ma leeyahay saasuu dhahaya matalan wuxuu le walaalkayba waxa waxaa igu sameeyey ma u banaan tahay intaas marka uu dhahayo walaalkay saas igu sameeyey meeshiina uunan joogin waa xan laakiin waa la ruqseeyey wamaa ariiqii ariiqayga iyo waddada aan u marayaa maxay tahay fil khalaasi minhu ka fakasho oo waxa aan ugaga fakadana maxaan u marayaa wa taxsiili xaqii xaqayga xasilitaankiisa dariiqa aan u marayo waa maxay dafci dulmi dulmiga iska reebidiisa iska reexidiisa iska reexidiisa waxaan u marayaana dariiqaan u marayaa waa maxay wanaxwu daalika iyo wixii lamida ah. fa haadaakani jaa-izun weeyaan mid bannaan lilxaajati xaajada darteed buuna u bannaan yahay walaakina alaxwada sida dadaalka badan walafdala fadliga badan an yaquula inuu yidhaahdo waaye maa taquulu maxaa ka leedahay fii rajulin nin ow shaksin ama fii shaksin qof ow zawjin fii zawjin zawj kaana min amrihi arrinkiisu kadaa oo ahaaday fa inahu yaxsulu maxaa yeelay isaga waxaa u xasilaya bihi warkaas ugu xasilayo waxaa ku xasilaya warkaasi algaradu ulajeedadii uu rabay min geyri tacyiinin isagoon qofna hebel dhihin oon cayinin wamaca daalika iyadoo haddana sidaa lala qabo fa tacyiinu cayinitaankoo hebel la yihaah jaa-isun mid bannaan waa kamaa sanadkuruhu sidaan sheegi doonno fii xadiidi hindin aan ku sheegi doonno insha sha allahu tacaala sababkii saddexaadna marka waa kaas istiftaa nin caalimaad jawaab ka rabtaa jawaabti su-aashiina waxay ku tacalluqdaa qof qofka inaa cayinta waa leedahay ninka hebel saas igu sameeyey arrintaa horta sharciga ma uu ogol yahay anigase maxaa iiga banaan way banaan tahay qofka inuu dhaho sida afdalka oo axwadka laakiin inuunan qofna cayinin waa uu yiraahdo bal ka waran qof haddii waxaa waxaa sameeya ma u banaan tahay alraabicu sababka afaraad taxdiiru lmuslimiina muslimiinta eh, taxdiiru lmuslimiina muslimiinta digitaankooda weyaan mina shari loogaga digo sharti iyo wa nasiixatuhum u khayr miiridooda sababka afaraad waxaa weyaan marka muslimkaa loogu naseexeynaya sharna ama shar baa looga digaa wadaalika kaagaasina nasixadaasi min wujuuhin wujuuh xaggeeduu ka ahaaday minhaa wujuuhda waxaa ka mid a jarxulmajruuxiina kuwa wax la jarxiyay jaraaxayntooda oo min aruwaati ruwaada ah washuhuudi markaatiyaalka ah qofbaa matalan markaati inuu noqdo rabo markaasaa ah waxaa layii ninbaa marka wuxuu yii ninkan markaati ma galo waxayba xasuu sameeya dunuubta kabaa'irta nin daa'ima waaye marqaatidiisii waa jaban tahay ama nin xadiis warinaayo ayaa waxaa layidhi maalan hebel waa beenlow hebel waxaa weeyaan nin xisbigiisu xun yahay waayo hebel waxaay waxaas u qasdaa ay bannaan tahay marka maxaa yeele muslimiinta nusxiga ugu sugan yaxya bnu maciin baa nin wuxuu ku yidhi miyaadan ka cabsanaynin inay ku qabsadaan dadkan aada jarxinayso oo xadiiska nebiga warinaa markaasuu wuxuu yidhi inay ayaga aakhire ay qabsadaan iyo in nebiga ay qabsado in nebiga ay qabsadaan daran naam maxaa yeele dadkan nebiga xadiidkiisay wax ka sheegayaan oy warinayaan haddii marka aynan ahal u ahayn oo been ay markaa ku sifaysan yihiin ama xifdiyari ay ku sifaysan yihiin waxaa dhici karta waxa ay dhahayaanoo nebiga ay ka sheegayaan dad inay qaataan oy diin ka dhigtaan marka nebiga oo lagu been abuurtaa waa ka darantaha qof caadi oo lagu been abuurta ayb wadaalika kaagaasi marka shuhuudda iyo ruwaadda la jarxiyey jaraaxayntooda jaa-isun weeyaan mid bannaan biijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacooda ku bannaan yahay bal waajibun waaba waajib lilxaajati yani cinda alxaajati baahida agteedaba ama lilxaajati baahida darteedu waajib u yahay wa minhaa waxaa kamid a nusxigii almushaawaratu la tashi fii musaaharati insaanin qof la xididkiisa aw mushaarakatihi ama wax la wadaagistiisa ow iidaacihi wax ku ammaanaysashadiisa aw mucaamalatihi ama mucaamaladiisa bikayri dalika kuwaa waxaan ahayn lagula mucaamaloodo wa mujaawaratihi la darsidiisa waxyaabaas nin baan rabaa nin inaan la darso ninkaas ka waran ninaan rabaa inaan lacag ku darsado oon suuqa galnoon shirkad noqono bal niyo ka waran ninkaas ninkii kale marka ee la weydiiyey waxuu dhihi karaa war ninkaas waa nin khaaina waxbaa ku darsanin iska jir waa u banaantahay tahay maxaa yeele nusxi baa ku jira markaas wayajibu waxaa ku waajibaya cala lmushaawari kii lala tashtay yajibu waxaa ku waajibaya cala lmushaawari midkii lala tashtay allaa yukfiya inuunan qarinin xaalahu qofka wax laga weydiiyo xaalkiisa bal yadkuru wuu sheegaya almasaawi-a xumaanyaalka allatii fiihi dhexdiisa ahaatay biniyati nasixati nasiixo niyadeeda ayuu ku sheegayaa laakiin waminhaa waxaa ka mida idaa ra-aa haddii orka mutafaqihan qof diin baranayo oo fiqi iyo wax raadinayo diin inuu fahmo raadinayo kaas oo yataradadu ku noqnoqonayo ilaa mubtadicin mubtadic ow faasiqin ama faasiq yo canhu ou ka qaadanayo xaggiisa alcilma cilmiga wakhaafa ouna cabsaday qofkan wax u naseexaynayo an yatadarara inuu ku dhibaatooda almutafaqihu midka fiqiga raadinaya bidaalika ninkaa la saaxiibidiisa iyo wax ka qaadashadiisa inuu ku dhibaatooda uu ka baqayo fa <coughs> caleyhi korkiisa waxaa ah nasiixatuhu u kheyr miiridiisa inuu u naseexeeyo muxuu ugu naseexeynayaana bibayaani xaalihi xaalkiisa cadayntiisa inuu u caddeeyo ninkan uu yidhaha war hebelkan aada wax ka baranaysaa waa nin noocaa iyo noocaas ah fisqigaas baa ku jira bidcadaa baa ku jirta inaa ku dhibtootaa laga yaaba iska jir waayahay bishardi an yaqsida inuu u qasdo laakiin annasixata nasixa inuu qasdo shardigeeda wahaada kanina mimaa kii weyaan yuqlatu fiihi dhexdiisa lagu gafo waqad yaxmilu inuu ku xambaaraan arka almutakalima midka hadlaya bidalika kaagaasi alxasadu inuu ku xambaaraan arkaa xaasidnimo inay ku xambaartaa laga yaabayo ninkan uu galo wayulabisu shaydaanu shaydaan inuu waqad yulabisu inuu dheehgeliyaa la arkaa ashaydaanu shaydaankii calayhi isaga korkiisa daalika kaagaasi wayukhayilu waqad yukhayilu inuu u khiyaalgeliyo u malageliyo ileyhi xaggiisa annahu nasiixatun inuu yahay fi lxaqiiqana nasiixa uunan ka wadanin ee falyutafaqan lidalika arrinkaa ha loo dhug lahaado hala fahamsanaado arrinkan marka waa musiibada waqtigan taagan uu ka hadlayo alimaam nawowi awalan qofka marka hore wax ka digaayo oo qof uga digaayo war hebel waa mubtadice iska jir waxbaha ka qaadana inaa ku dhibtoo taa la arkaa waa nin horta isaga ahl u ah inuu yahay waa inuu isagu yahay qof muslima sunnadii ku taagan inuu yahay qofkan xaalkiisa og inuu yahay ou dhahayo waa mubtadic bidcadii inuu yaqaano waayo laftirkeeda ayb alla ka cabsi inuu leeyahay tacasub inuunan lahayn kulli alimaam dahabi miisaanulctidaalka iyo meelo kale ku sheegaan iyo tadkirada iyo kutubihiisa nacam tadkirat alxufaadka iyo ayb waxyaabahaasoo dhan horta inuu buuxiyo haddii shuruudahaas uuna asbaabta wax lagu jarxinayana uu yaqaan hadday bidca tahay hadday fisqi tahay intaas haddii uuna lahayn maya haddii mutacasib uu yahayna waa daran tahay iyadana nacam walidalika alimaam ibnu daqiiq ilciid waxa uu yiri acraadu lmuslimiina xufratu min xufari innaar muslimiinta ciridiyoodu waa godgodadka naarta ka mida waqafa calaa shafiirihi daa'ifataani min annaas laba qolo oo dadka ka mida ayaa godkaa qarkiisa istaagay alculamaau waalxukaam culimada iyo dadka wax xukumo ayb marka inay iska jiraan waay marka culamana sideedaba loogu talagalay inay baabkaa istaagto laakiin midaa waxba kala aqoonin oo bidcayo wax kale aan kala garanaynin oo ujeedkiisa un uu yahay taxaamul ninkan yacnii anuu maalin saa yiri iyo shiikhaygay masale isku qabsadeen iyo wax noocaas hadday tahay waa taxasub lamana ogola shaykhulislaam ibnu taymiyana waa ka dhahayo dadka macalimiinta dadka wax u akhriyo ama wax u dhigo uma banaana inay dadka kooxa kooxa u qaybiyaan oo ay koox koox ka dhigaan oo ay yidhaahdaan weliba qofkaani qofkii eh, sidaa inay dadka ka dhigaan macalimiinta ay sidaa yeelaan dadka kooxa kooxa ka dhigaan uma banaana waxaan kaloo banaanay dadka waxaan alle rasuulku imtixaanay inlagu imtixaano daalibka marka waxaa laga rabaa qofka sheeqa ah hadduu yidhaha hebel gooy maxaan ku gooyaa inuu yidhaahdo haddii marka sifa sharciya ay tahay marka inuu waa u kaalmay karaa haddii laakiin habka wax sharciya aanay ahayn u kaalmayn maayo maxaa yeele baabkan muwaalaadka iyo mucaadaadka waa xaq alle rasuul iyagu marka jidaynteeda ay leeyihiin oo wax tashahi iyo qofka isaga oo iska jeclaaday iyo ma aha ibnu rajabna baxhi fiican jaamic alculuum alxikamka ayuu ku qoray xadiidka laa tabaaqaduu iyo xadiidkaasa marka uu ku sheegay nacam meesha sharxiisa ayuu waxyaaba badan oo noocyadan oo kale ku sheegay ibnu naasiridiin addimashqina muqadamada kitaabkiisa aradul waafirka ayuu isaguna ku tilmaamay marka arrinkan waa in aada loogu dhug lahaado dadka gelayana inay noqdaan dad ahalkiisa ah oo asbaabtay wax ku jarxin karaan fahmaya inay yihiin waana inay nusxi kala jeedaan alla ka cabsi iyo tacasub la-aanna waa inay ku dheehan yihiin ayb markaa weeyaan marka marka sidaan la ogolyahay ayb wa minhaa waxaa ka mida e, wujuuhdaasi an yakuuna lahu inay u ahaato isaga wilaayatun wilaaye inuu leeyahy an yakuuna wilaayatun lahu wilaayo iyo madaxtinimo inay isaga u ahaato laa yaquumu bihaa wilaayadaasoo laa yaquumu bihaa uunan u istaagaynin calaa wajhihaa wajigeeda wajhigeeda aanu u istaagi karin imaa bian laa yakuuna saalixan lahaa imaa inuunan ahayn mid u habboon iyada wa imaa bian yakuuna waaba inuu yahayba faasiqan faasiq aw amase muqafalan mid dhoohan wa wanaxwu daalika iyo wixii lamida fayajibu markaa waxaa waajibay dikru dalika kaagaas in la sheegitaankiisa liman loo sheega marka lahu isaguwa ay u sugnaatay calayhi kan korkiisa wilaayatun wilaaye ay ugu sugnaatay caamatan oo caam ah liyusiilahu si u zuulaya waxaan wayuwaliya uu madax ka dhiga man yasulxu qof habboon ow amase yaclama dalika uu ogeysiiye min isaga xaggiisa uu ka ogyahay ayb liyucaamilahu si uu uga caamil dhigto ula mucaamaloodo bimuqtadaa xaalihi oo kula mucaamaloodaba walaa yaqtara bihi aanu ku kadsoonaanin wa an yascaa inuu u saciyo fii an yaxuthahu inuu ku booriyo cala alistiqaamati istiqaamada korkeeda ou yastabdila bihi ama u bedel qaataba isaga meeshana waxay tahay nin madax meel ka ah wilaayadii loo dhiibtayna wejkeeda aanu ugu unan ugu istaagaynin sababta waa maxayna waminhaa an yakuuna lahu wilaayatun inay u ahaato laa yaquumu bihaa wilaayadu ounan u istaagaynin calaa wajhaas wejkii loogu talagalay ammaanadii iyo quwadii ma leh wejkii madaxtinimadaas loogu talagalay iyo shaqadaa ma haayo sababta waa maba u haboonaba ammaanadii iyo quwadii baa ka maqan wa imaa bian yakuuna faasiqan ama waa faasiq ama waa muqafalo waa nin dhoohan iyo wixii lamida ninkii isaga ka sarreeyey marka oo soo magacaabayay ayaa marka loo sheegi karaa oo qofka marka waxaa waajib noqonaysa in loo sheego qofka walaayo caama kuleh si uu u zuuliyo oo meesha uu uga saaro oo madax uu uga dhigo qof habboon ama inuu ogaado arrinkaa laftirkiisa uu ogaado ka ogaado si uu ula macaamiltamo oo ula dhaqmo wax xaalkiisa ku habboon yani ama imaa inuu bedelo ama inuu inta ogaado laakiin ninka diintiisa kadib oo marka xaaladiisu sida ay tahay oo kula mucaamala marka ninka amiirka korowa ayb ownana ku kadsoonaanino il isaga fiirin karo wa an yascaa fii an yaxuhahu cala alistiqaamati iyo inuu u saciyaba inuu istiqaamada ku booriyo ama inuu bedel qaataba oo nin kale u marka ku bedelo ayb intaa marka taana way banaan tahay alkhaamisu sababka shanaad an yakuuna inuu iyo ahaada qofka weyaan mujaahiran mid banaanka dhigto bifisqihi fisqigiisa ow bidcatihi ama bidcadiisa bidcadii buu dadka ugu yeeraa fisqigii fisqigiibuu banaanka dhigtaa kalmujaahiri midka la jahra oo kale weyaan bishurbi lkhamri khamrada cabitaankeeda wa musaadarati nnaasi iyo dadka u banbixitaankooda wa akhdi lmaksi canshuur qaadid wa jibaayati lamwaali maalyaalkiio dadka laga soo jiido dulman dulman si dulmi ah wa watawali lumuuri albaatilati arrimaha baatilka uu tawaliyo madax ka noqdo fayajuusu markaa waxaa banaan dikruhu in la sheego bimaa yujaahiru bihi waxuu la jahraayo wayaxrumu waxaa xaraama dikruhu sheegitaankiisa in isaga la xuso bikayrihi waxaas uu la jahray waxaan ahayn in lagu xuso min alcuyuubi cuyuub ah ilaa an yakuuna inuu ahaanayo maana lijawaasihi banaanaanshadiisa sababun sabab inay u ahaanayso aakhar oo kale mimaa dakarnaahu wixii aan sheegnayna ah ayb baabkan marka waxuu kaluu leeyahay midda shanaad waxay tahay qofka inuu yahay qof fisqiga iyo xumaanta la jahro qamraduu jidka ku cabaa canshuur qaadaa bannaankaasu isbaaro dadka uga qaadaa maalkiibuu dadka xoog uga qaadanayaa umuuro baatil ah u tawaliyaa oo ka shaqeeyaa waa la dhihi karaa qofka sidaas waxaas uu bannaanka ula soo dhigtay oo ula jahray waxaa la dhihi karaa qofkaani waa sidaas canshuur qaada waa hebel hebel khamro cabaa hebel waa bidcowla jahnaa waa bidcoole waa la dhihi karaa waxaas laakiin wuxuu ku yiri sheekhu musanifku wayaxrumu dikruhu bigayrihi min alcuyuub intaas waxaan ahayn oo ceebo ah inwaa xaaraam in lagu sheego maalan canshuuruu qaadaa oo la jahraa banaanka dhigtaa intaasaa banaanka usoo dhigtay wax kale ounan banaanka dhiganina dunuuba ou qarsaday in la sheeg sheegaa ma banaano xanay noqona intaas wixii ka badan sababtuna marka waxaa weya ilaa inay sabab kaloo sharci ah uu banaynayo maahani oo asbaabihii aan soo sheegnay asaadisu midka lixaad atacriifu weyaan aqoonsiin qof ayaa la rabaa in la garansiiyo qofkan xanta mooyaane si kalena ma ku gara karo qarad iyo ujeedaana laga leeyahay qofkan in la aqoonsado way banaantahay faidaa kaana alinsaanu insaanku haddii uu yahay macruufan mid la <clears throat> garanayo la yaqaano bilaqabi naanays lagu yaqaano kal acmashi oo kale indha biyoole acmash waxaa qofka indhaha biyaha kasii daaya wal oo kale jiis walasami dhagoole walacmaa indhoole walaxwali weershe wageyrihim iyo wixii lamid ah ninkii weershaha ahay ninkii indhoolaha ahay ninkii indha biyaha ahay ayaa layidhi maalan si kale looma aqoon karo maxamed haddaad tira cali lama fahmayo wageyrihim iyo waxyaabaha qeyrkood jaaza uu banaay jaaza tacriifuhum baa bannaan aqoonsiintoodaa bannaan dad kale la aqoonsiiyo ujeed hadduu ku xiranya bidalika kaagaasi lagu tacriifiyaa banaan wayaxrumu waxaa xaaraama ilaaquhu in layska ilaaqo oo layska sii daayo magacaas calaa jihati tanaqusi nuqsaamin darteed adoo caynayo inaad wax ujeedaa kama lihid cay unbaad ka rabtaa iyo nuqsaamin ma banaano markaas walow amkana haddii uu suurtoobaya tacriifuhu aqoonsiintiisa bikayri daalika in dadka lagu garansiiyo macnahaas hadda aan soo sheegno jiis in dhoole iyo waxaan ahayn kaana owlaa sidaas haboon marka taasaa la haboon tani marka waxauu yidhi sittatu asbaabin lix sababood waay dakar hal culamaau ay sheegeen wa akharuhaa badankoodna mujmacun calayhi kuwa lagu ijmaacsan yaho layskuba khilaafsanayba wadalaa dalaa-isheedana min alaxaadiidi axaadiidta <clears throat> xaal ay kamid tahay asaxiixati saxiixada ahayd mashhuuratun waatu aad iskaga caan baxdayba fa dalika waxaa ka marka kaagaas can caaishata radia allaahu canha ana rajula nin <clears throat> istadana cala nabiyi sal allahu alayh waali wasalam nabiga ayuu kasoo idin qaatay albaabkuu soo gargaraac soo galaa buu yidhi faqaala nabiga waxa uu yidhi iidanuu lahu u idma bisa lcashiirati qolada qolada walaalkeed ayaa baas lahaaday nacam isagoo ka wadaa marka ninkii muttafaqun calayhi bisa aqulcashiirati yacni qabiilada ninkan uu ku dhex jiro ayb qabiilada walaalkeed ayaa baas lahaaday isaga waa marka ninkiibuu ka wadaa nacam hadda markaa nebigu sidaa dhahaya ninkii ma maqlayo warkaana war u dhibsa kara waayahay laakiin dadka in loogaga digo waayo oo nabiga dad inuu dadka inuu ugaga digo ayuu saa u yeelayay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saareen ixtaja bihi lbukhaariyu baa xujaystay fii jawaasi kiibati ahli lfasaadi dadka ahlu fasaadka oo wax halleeyo xantooda banaanaanshadeeda usoo daliishaday iyo wa ahli riyabi dadka marka shakiga u saaxiibta ayb marka ninkan waa nin fasaad badan dadka iska jira in la yiraaho marka saas darteedu nebigu u yiri waa inay banaan tahay marka wa canhaa isla caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuululahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi maa adunnu anigu malayn maayo fulaanan hebel iyo fulaanan hebel yacrifaani inay garanayaan min diininaa diinkeenna shay-an inay wax ka yaqaanaan u malayn maayo rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey qaala leytu bnu sacdin waxa uu yidhi imaamu ahli waaye axadu ruwaati hada alxadiidi xadiidkan dadkii warinaya mid ka mida haadaani rajulaani labadan nin kaanaa min almunaafiqiina bay ka mid ahaayeen laba nin oo munaafiqiinta ka mid uurka gaallayaal ahay ahaayeen markaasuu nebigu wuxuu yidhi sidaan labadan nin u malayn maayo inay diinkeenna waxba ka fahamsan yihiin waayo marka iyaga nifaaqooda iyo fasaadkooda ayuu nebigu cadaynayay sala allahu calayhi waalihi wasalam wacan faatimata binti qaysin radia allaahu canha qaalad waxay tiri ataytu nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabigan u imid faqultu waxaan idhi ina abaljahmi abuljahmi ninka layraa iyo mucaawiyata iyo mucaawiya khatabaanii waa isoo dooneen guur bay iga dalbadeen ayb inay guursadaan faqaala rasu ee ka waran tala waa marka mushaawara waa midaan faqaala rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi amaa mucaawiyatu mucaawiya fa sucluukun weeyaan nin faqiira laa maala lahu wax maala ma haysto laa maala maal lahu isaga uma sugnaanin wa amaa abuljahmi abuljahmna falaa yadacu lcasaa usha kama qaado can caatiqihi garabkiisa kama dhigo usha oo laba macnaba waa ku jiraan nin naagaha dilo waaye marka ku anfici maayo ama usha garabka kama dhigo waa nin safar badan waaye ayb naagowna marka qofka safarka badan ma jecla ayb marka labadaasuu sheegay midaani marka waa talo waa midii marka uu yidhi wa minhaa almushaawaratu ti uu soo yiro sababka afaraad ka farcan maysay ayb marka nebiga waa gabadhan waa la tashato waxay tiri labadan nin baa isoo dooneyna maxaan sameeyaa markaasuu nabiga sal ll slam wuxuu leeyay labadan nin ninna faqri buu ku sheegay ninna wuxuu ku sheegay inuu usha garabka ku sito labadaba ka tag waa marka wafii riwaayati limuslimin wa amaa abu jahmin abu jahm fadaraabun mid dilid badan waa linisaa naagaha wahuwa tafsiirunna weyaan tafsiir liriwaayati laa yadacu lcasaa can caatiqihi riwaayadaabay tafsiir u tahay waqiila waxaa layihi macnaahu kathiiru lasfaari weyaan nin safar gelid baran markaa nebiga usaama u ishaaray usaama ayuu u ishaarayo waxa uu yiri inkixi usaamata usaamo guurso wacan zayd bni arqam radia allaahu canhu qaala waxauu yihi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan la baxnay fii safarin safar ayb asaaba annaasa safarka oo asaaba annaasa dadka ou asiibay fiihi safarka dhexdiisa shiddatun ay ku asiibtay safar dadka dhexdiisu shiddo ay ku asiibtaan nebigu la safaranay faqaala cabdullaahi bnu ubay baa wuxuu yidhi laa tunfiquu ha nafaqayninina oo hasiinina waxba calaa man dad korkooda waxba ha siinina cinda rasuulillahi rasuulka agtiisa ah xataa yanfaduu intay ka kala yaacaan iyaga kala yaaci dooneen waxba yaan siinin birbaahi iyo gaaji u kala yaacaya wa qaala waxa uuna yidhi la in rajacnaa lawallaahi in rajacnaa haddii aan noqonno ila almadiinati madiina aan u noqonno layukhrijanna uu ka bixin doonaa oo ka bixin doonaa al acazu midka sharafta badan minhaa madiine xaggeedu ka bixin doonaa al adalla midka dulliga ah oo dullaysan marka midka sharafta badan asaa iska wada cabdullahi bin ubay munaafiq oo ah ninka uu dulliga waayo dhahayna waa rasuulka sala allahu calayh ali wasalam faataytu rasuula allahi sal l slam nabigaan u imid fa ahbartuhu waan u sheegay bidalika kaagaasi ayb ayb fa arsala ilaa cabdillaahi bni ubay ayuu u cidiray nabiga fajtaha marka warkaas maxaa warkaas bal ka waran buu yihi fajtahada yamiinahu dhaartiisiibuu ku dadaalay marka waa dhaartay inuunan dhihin maa facala inuunan samaynin buu dhaartiisa ugu dadaalay fa qaaluu waxay yidhaahdeen kadaba zaydun kadaba zaydun zayd been buu sheego rasuulallaahi buu been u sheegay sala allahu caleyh ali wasalam fa waqaca fii nafsii nafsadeyda dhexdeeda waxaa ku dhacay mimaa qaaluuhu waxay dhaheen shidatun shidda ayaa ku dhacday xataa anzala allahu tacaala ilaa alla uu kasoo dejiyey tasdiiqii aniga rumayntayda oo ii rumeeyey idaa jaaaka aka almunaafiquuna uu soo dejiyey uma dacaahum nabiyu sal slam nabigaa u yeeray liyastakfira lahum soo dembi dhaaf ugu weydiiyey alle falowow ru-uusahum ayb weji madaxyadoodii bay jeediyeen ayb ay leexiyeen istikfaarta nacayb ay nacayaan muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa saaray maalmushaahidka marka waxaa weyaan iyo ujeedka loo keenay meeshaan zayd inuu nebiga warkaan u sheegay nebigana ha xamanin ma dhihin oo waa u qiray marka munkar in la zuuliyo qofka haddii u ujeedkiisu ay tahay ee uu yiraa war hebel munkarkaasuu sameeyey ee ah wax laga qabto way bannaan tahay wacan caaishata marka munkar weynba waayo kanoo nifaaq waaba meesha ugu daran owrka gaalnimo wacan caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tiri qaalat hindun qaalat hindu hindo waxay tiri imraatu atu abi sufyaan abi sufyaan xaaskiisii linnabiyi sala allahu alayh ali wasalam waxay ku tiri ina abaa sufyaana abuu sufyaan rajulun nin weeyaan shaxiixun baqiil ah intan hadda waa xan walaysay laakiin dan baa keentay waa bannaan tahay walaysa yucdiinii walaysa mana aha isaga yucdiinii inuu isiinayo maa yakfiinii wax ikaafiya aniga iyo wawaladii ilmahayga caruurteyda ilaa maa shay mooyaane akhadtu minhu aan ka qaatay xaggiisa wahuwa laa yaclamu isagoon ogeyn wax aan ka qaatay isagoon ogeyn maal ma bixiyo nin faqiiro nin baqiila weyaanoo gacan abad aniga ilmahaygana nama siiyo wax nagu filan marka ma eh, ilaa waxaan ka qaata maahan isagoon i ogeyn ka bixiya yani meeshiisa gurigiisa ka bixiya ama jababkiisa qaala waxa uu yihi marka khudii qaado maa yakfiiki wax adiga kugu filan oo waladaki ilmaha ku filan bilmacruufi uga qaado si la yaqaano oo sharcigu macruuf ku ah iyo curfiga muttafaqun calayhi meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa fadwo ayay nebiga weydiistay weydiisatay hinda fadwadaasi marka inay bannaan tahay hebel maxaa iiga bannaan waxba ima siiya xaq baan ku leeyahay maxaa igaga bannaan hebel maxaa igaga banaan taasi marka waa inay banaan tahay waxaa kaloo culamada qaar ay yidhaahdaan fadwa maane xugun bay ahayd iyada laftirkeeda marka uu soo sheegay qaali in loo tago oo markaa qofka masalo marka wax qof kale ku tacalluqo xugun ku tacalluqo darti inuu ugaga tago waa inay banaan tahay marka baabu taxriimi namiimati namiimadii xaaraantinimadeeda caddaynteediibuu u baab yahay wahiya namiimadana naqlulkalaami warkii guurintiisii waa bayna naasi dadka dhexdooda loo kala guuriyo calaa wajhi lifsaadi ku fasaadin darteed jihadeeda dadka in calaaqaadkoodii la fasaadiyo darteed ama la isku diro darteed in warka loo kala naqliyo hebel saasuu yiri hebel saasuu yiri la dhaho dabci aada u xumo baabu taxriimi namiimati namiimadii xaaraantinimadeeda cadeynteediibuu u baab yahay wahiya naqlulkalaami namiima maxaa la iraan warka oo la naqliyo la raro bayna naasi dadka dhexdooda loo kala qaaqaado loo kala naqliyo calaa jihati lifsaadi fasaadin darteed qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi hamaazin in binamiim hamaazin mid yacnii xan badana ah mashaa-in binamiimin ha adeecin mid mashaa-in socod badan binamiimin diraalanimo ku socod badan wa qaala tacaala alla waxa uu yihi maa yalfidu min qowlin ayb maa yalfidu kuma dhawaaqo qofkii min qowlin ay qowlan war ilaa haddii uu ku dhawaaqo ladeyhi egtiisa waxaa ahday raqiibun ayaa ahaaday mid ilaaliyo catiidun darban labadii malag sifadoodii waa marka mid kasta waa raqiib catiid ee magacya maahan kuwan wa can xudeyfata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo namaamun mid diradirid badan mid dadka isku diris badan jannada ma gelaayo oo ma galo muttafaqun calayhi haddii jannada ma gelaayo in la yidhaha marka intou galaana naartou galaanawaa dembi weyn marka dadka in la laysku diro runba haddaa rabta sheeg qofaa warka maqashay markaasaa nin kale u keentay hebel saasuu ku dhahayaa tiri runba adiga haddaad doonta sheeg hebelkii iyo hebelkii waa isdagaaleen <coughs> dhimbishaas dadka anaa dadka ku dhex huriye iyo fasaadkaas ma banaana marka wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkii mara biqabrayni laba qabri ayuu soo maray faqaala waxa uu yidhi inahumaa labadan qabri dadka ku yucadabaani waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani mana loo cadaabaya fii kabiirin wax weyn yani shay weyn oo adag oo inay iska dhaafaanba ay adag tahay maaha wax loo cadaabaya balaa iska badaa inuunan weyneyna inahu isagu kabiirun waa weyn yahay dembigeedu dembigeedu waa weyn yahay marka ta horena waa maxay yani ma weyne marka laleeyahay yani wax in layska ilaaliyo ay weyn tahay maaha oo mashaqo ay ku sugan tahay maaha meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qubuurta in laysku cadaabo ayaa laga qaadanaa cadaabkaasna marka asbaab keento inay jirto oo qofka uu ku shaqaysanayo markuu adduunyada joogo asbaabihii laba kamid a ah naloo sheegayaa guud ahaan cadaabul qabriga waxa keeno waa macsi kasto cadaabulqabri way keenaysaa shirkigu ugu wenyahay bidcadu ay ku xigto kabaa-irta intaba marka way keenaan si guud ahaan si gaar ahaaneedna kuwa hadda la sheegi doono ayaa keena marka qofka inuu iska ilaaliyo waa qabrigaas godkaas madow oo dadku ay ku dhigayaanoo ciidda kugu rogayaan cid kula jirtaa iyo cid wax kuu qaban kartaa aynan jirin oo in laga cabsado oo layska ilaaliyo waxyaabaha keeni kara in lagugu ciqaabo ayb waxa uu yidhi marka amaa axaduhumaa midkood fa kaana yamshii wuu soconayay binamiimati isku dira diranimo ayuu ku socon jiray wa ama alaakharu kan kalena fakaana wuxuu ah laa yastatiru inuunan iska asturaynin min bowlihi kaadidiisa muttafaqun caleyhi wahada lafdu ixdaa riwaayaati lbukhaariyi bukhaari riwaayaadkiisa mid kamida lafdigeeda qaala alculamaau waxay dhaheen culimadii macnaa wamaa yucadabaani fii kabiirin ay kabiirin fii zacmihimaa wamaa yucadabaani mana loo cadaabay iyaga fii kabiirin shay weyn say iyaga la ahayd waqiila waxaa layidhi kabiirun tarkuhu calayhimaa shay weyn ka tegistiisu ay weyn tahay iyaga dushooda ay ku weyn tahay ma ahayn ayb maxalu shaahidka marka waxaa weeyaan cadaabulqabriga qabriga waxa keeno laba shay buu xadiidkan sheegay dad in laysku dirdiro waa in layska ilaaliyo marka war inaad qof inta kasoo qaado qofka lagu geyso oo isku dirdirto dadka sababka labaadna waxay tahay inaan kaadida si fiican layskaga dhaqin saxaradii iyo kaadidii qofka markuu musqusha ku jiro kaadida waa inuu iska hubsado horta meel kaadida aynan uga soo noqonaynin inuu ku kaadiyo dhagax korkiisa dhow ku kaadiyo kaadidii baa kusoo noqonayso waa khatar meel biyo ka buuxaan haddou kaadidii la istaago oo ku shubo oo kusoo duulduulaysa haddana kaadidii sidii oo kale marka inuu fariisto markuu kaadinayo kaadida markuu dhammeeyo inuu iska hubeyo inay ka dhammaatay in kale waayo iyadoo kaadidii weli socoto hadduu biyo meeshii ku shubo kaadidii ay ka daba timaado dharkiisana gashto dharkii waa najaas korkii waa najaas salaada uu tukadaa lama aqbalayo waa taariku salaad oo kale noqona qofka noocaas marka xadiidka waxaa laga qaadanaya istijadu inay waajib tahay waa iska hubinay markaa istiraa kaadida waa ka dhammaatay markaan ood weliba xoogaa yar marka meeshii aad kaadidii ka jafjafto adoon kaadidii isgaarsiinaynin kabacdi marka inaa dhaqdo markaas kabacdi dhaqidii iyo wixii lamidkaa la aadi ayb wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala nabiga waxau yihi alaa unabi'ukum miyaanan idiin waramaynin oonan idiin sheegaynin malcadhu alcadh waxaa la yihaha hiya namiimatu waayuu yidhi waa isku diradiraalalimada isku dirdiridda waayo alqaalatu oraahda weyaan alqaalatu hadalka bayna naasi dadka dhexdooda layskaga qaadqaado waayo rawaahu muslim muslim baa xadiidka alcadhu bifatxi lcayni cayntoo la kordhigo waa almuhmalati la dhibic tiray cayntii day almuhmalati la dhibic tiray wa iskaani daadi daadka oo la reebo almucjamati lahal hal dhibiceeyey wabilhaai calaa wasni lwajhi alcadhi alwajhi waruuya waxaa lawe alcidahu bikasri lcayni cayntoo lahoos dhigo oo fatxi daadi wafatxi daadi daadka oo la kordhigo almucjamati daadkii la hal la dhibiceeyey calaa wasni alcidati wahiya alkadibu waa beenta walbuhtaanu i been abuuradka alaa unabikum miyaan idiin waramaynin malcadhu been abuurad waxa uu yahay wa cala riwaayati aluulaa riwaayada horan alcadhu masdarun yuqaalu waxaa la yihaha cadahahu cadhan facluna lagu keena marka faclun maqiisun cadahun ay ramaahu bilcadhi been abuurad buu ku tuuray waayo baabu nahyi iska reebiddii cadaynteediibuu u baab yahay can naqli lxadiidi warka guurintiisa wa kalaami nnaasi dadka hadalkooda la naqliyo yaa loo guurinayaan ilaa walaatil umuuri dadka madaxda ah askarta iyo madaxda idaa lam tadcu haddaynan u yeerin <clears throat> ilayhi guurintaa xaggeeda xaajatun wax xaaja haddaynan u yeerin baahi ka qowfi mafsadatin baahida waa maxayna fasaad laga cabsaday iyo wanaxwihaa wixii lamida baabkan kii hor u farac ka yahay oo waa maxay dadka hadalkooda in inta la qaado loo qaado dadka madaxda ah waa dhib badan tahay sababtoo haddaad ah nin warkiis qaado nin madax u qaado oo hebel saasuu ku dhahayay tiraa ninka in la xiraa laga yaabaa ninka in la dilaa laga yaaba la dhibaateeya adaana u keenay warkaagaas aada naqlisay marka haddaynan baahi iyo dan iyo xaajo <clears throat> aynan keenin ma banaana waayo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi walaa tacaawanuu ha iskugu kaalmayninina cala al dembi korkiisa iyo walcudwaani collaytan oo dembi iyo collaytan baa ku kaalmaysay haddaad nin war inta ka qaada nin madax u sheegta ninkii madaxdaa dembiguu ka gelaya waxaa laga yaabaa inuu qofkan dilo yaa ugu kaalmeeya xumaantaasna adiga waa inaa iska ilaalisa marka wa fi lbaabi baabka dhexdiisa waxaa ku sugan alaxaadiisu saabiqatu axaadiidtii soo hormartay fi lbaabi qablahu kusoo hormartay wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam nabigu waxa uu yihi laa yuballignii yuunan igaars iyuunan isoo gaarsiinin axadun qof min asxaabii axadkoo min asxaabii asxaabteyda ka mida can axadin qof kale xaggiyaanu iga soo gaarsiinin shay-an waxba fa innii uxibu anigu waxaan jeclahay an akhruja inaan baxo ilaykum xaggiinna u baxo wa ana aniga oo saliimu sadri laabtaydu ay nadiif tahay ay nabadgashan tahay oo cuqdad ay ka nabadgashan tahay inaan idiin soo baxaan jecelahay qofna yownan war qof kale iga soo qaadin yowna igaga soo gaarsiinin <clears throat> rawahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi xadiidkanna marka baabkiibuuba daliil u yahay ayb marka sideedaba dadka in laysku dira waa in layska ilaaliyo guud ahaan haddana gaar ahaan waa in layska ilaaliyo dadka inta hadal laga qaado dadka madaxda iyo askarta iyo loo geeyey maxaa yeele iyagu inay qofkan dhibaan baa laga yaaba aada warka ka qaaday baabu dami dilwajhayni labada weji kanu saaxiibka ah haydaareyntiisa ama eedeyntiisa cadayntiisiiba u baabyahay laba wajiilah laba wajiila maxaa laga wadaa qof laba weji leh maa laga wadaana macnuu waxaa weeyaan laba wajiila waxaa la yihaa nin dadkan markau la joogana weji buu kula joogaa waxba u sheegaa hadal buu kula hadlaa meel kale markuu tagana hadalkii ka duwan buu ku hadlaa ayb waa laba wajiilanimo qaala allahu tacaala alla waxauu yihi yastakfuuna <clears throat> waxay iska qarinayaan min annaasi dadkiibay iska qarinayaan walaa yastakfuuna iska qarin mayaan min allaahi ilaahi xaggiisa walxaal huwa allana macahum la jirkooda uu yahay id waqti yubayituuna ay mirayaan oy habeen shirqoolayaan maa shay laa yardaa unan alla raalli ka ahaynoo min alqowli war ah ay cawadi sheegayaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muxiidan midkii koobid badan bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan munaafiqiinta marka muslimiintana weji bay kula joogaan gaaladana weji kale kula joogaan waa laba wejiilayaal wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal <clears throat> qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu waxa uu yidhi tajiduuna annaasa dadkii ayaad arkaysaan ood helaysaan <clears throat> macaadina inay yihiin usul ayaad ka helaysaan tajiduuna waad arkaysaan annaasa dadkii baad helaysaan macaadina dhawi macaadina ayb sul ayagoo u saaxiiba ayb way u nisbo sheegtaan khiyaaruhum kan ugu khiyaarsan oo ugu khayrka leh fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdooda ko khiyaaruhum koodii ugu wanaagsanaa fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda intaan la islaamin ka hor khiyaaruhum weeyaan kan ugu khayrsan fil islaami islaamka dhexdiisa goormase idaa faquhuu hadday ka saamar islaamka way fahmaan kii jaahiliyada dabeecadaha xun iyo waxyaabaha xunxun ka fogaan jiro akhyaarka ahaa ayaa islaamnimadana dadka ugu akhyaarsan marka lasoo galo oo haddii islaamnimadii la fahmo watajiduuna khiyaara naasi watajiduuna waad arkaysaan khiyaara naasi dadka kuwa ugu khayrka badan oo ugu khayr kale fii haada shani shanigan kan ah shaniga marka waxaa laga wadaa madaxtinimada iyo khilaafada watajiduuna waad helaysaan khiyaara annaasi dadka kuwa ugu fiican fii hada shani shanigan oo madaxtinimada i ah ashaddahum baad arkaysaan kan ugu daran lahu isaga karaahiyatan nacayb oo naco yani madaxtinimada midka ugu nacaybka badan oo inuu madax noqdo aan jeclayn ayaa ugu wanaagsan ayaad ka arkaysaan inuu ugu wanaagsan yahay amaa ninka ku ordaayo ma fiicno wuxuu ugu ordayaa meesha ku jiro watajiduuna waxaad arkaysaan shara annaasi waxaad helaysaan dadka ka ugu sharta badan thal wajhayni yaad helaysaan inuu yahay kan laba wajiilaha ah, labada waji ka u saaxiibka ah ayb watajiduuna waxaad helaysaan arkaysaan shara naasi dadka shara naasi dadkan ugu sharta badan thal wajhayni labada waji ka u saaxiibka ah inuu yahay waa maxay marka alladii kan weeyaan yatii alladii kii weeyaan yatii haa ulaai kuwaan u imaanaya biwajhin ula imaanaya weji wahaa-ulaai kuwana biwajhin ula imaanaya mutafaqun calayhi marka walaba wajiilaha dadka isaga ugu shar badan <clears throat> wacan moxamed ibni zaydin ana naasan dad qaaluu waxay ku yidhaahdeen lijaddihi awowgii cabdilaahi bni cumar ahaa radia allaahu canhumaa bay waxay ku dhaheen inaa anagu nadkhulu waxaan u galaynaa calaa suldaaninaa madaxdeenna suldaankeennaan u galnaa fa naquulu lahum waxaanu ku dhahaynaa markaas iyaga bikhilaafi maa shay wax ka duwan natakalamu aan ku hadlayn idaa kharajnaa haddaan baxno min cindihim agtoodaan kasoo baxno su-aashay weydiinayaan waa su-aal aada hadda u badan yani waxaa weya arrin aada hadda aada shaa'ic u abay yay marka su-aaleen waa maxay waxay leeyihiin markaan madaxda u tagno waa ammaannaa hadal wanaagsan baan ku dhahnaa markaan kasoo baxnana hadalkii hadal ka duwan ayaan dadka u sheegnaa waa laba wajiilanim meesha qaala waxau yihi ibnu cumar kunaa waxaanu ahayn nacuddu inaan tirinayna haadaakan nifaaqan inaan ku tirinayno saasaan ahayn munaafiqnimo ku tiri jirna calaa cahdi rasuulillahi sal l slam waqtigii rasuulka dadka madaxda in af loogu tago wax loo la ammaano marka lala joogo dadka kale marka loo yimaadana kuwaasaa khayr male la iraa nifaaqan ku tiri jirnay <clears throat> waxyaabahan oo kale maxaa laba wejiilanimo <clears throat> rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed wala ali